kayfa shaa'a allah subxaanahu wa tacaala wuu hadlaa markuu asagu doono qaabku asagu doono ciduu doonuu la hadlaa maalinka qiyaamaha qof kasta wuu la hadlaa rabbulcaalamiin qof kasta wuu la hadlaa nabigu wuxuu leeyahay sala اllahu calayhi wasalam maa minkum idinkama mid ahaanin min axadin axadun qofna ilaa wasayukallimuhu اllaahu allah wuu la hadli doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa bayna allaahi allaah iyo wa baynahu qofka dhexdooda xaaluusan ku sugnayn tarjamaanu iyadoo qofka iyo allaah wax tarjamaanu aysan u dhaxayn ayaa rabbulcaalamiin la hadli doonaa qof walba cid u kala tarjamayda ma jirto qof walbaaba wuu fahmayaa hadalka rabbi kula hadlayo ilaahayna wax walba hadda isagaa ay aqaano uma yanduru qofku waa fiirinaa yacnii amaamahu hortiisuu fiirinaa qofkii falaa yaraa arki maa shay-an shay shaygoo qudaamahu hortiisa ahaaday shaygoo kayrallaahi allah aan ahayn wey hortiisa hadduu fiiriyo allah unboo arkaya oo la hadlaya wax kale arki maa wax kale arki maa uma yanduru waa fiirinayaa yacnii amaamahu hortiisuu fiirina falaa yaraa shay-an hal shay arki maa qudaamahu hortiisa hal shay ku arki maa macnaha kayrallaahi ah shay oo allaha qayrkiisa ah ma arkayo hortiisa hadduu fiiriyo uma yanduru waa fiirinayaa bayna yaday hortiisa fatastaqbiluhu naaru naartiiya soo qaabilayda nacuudu billaahi min annaar hortiisuu fiirinaa naartiyaa ku soo aadan صaxiixulmuslimka siyaadaa la socota imaam muslim صaxiixiisa wuxuu ku wariyey fayanduru aymana minhu wuxuu fiirinaa dhanka midig ka xigta falaa yaraa ilaa maa qadama ku arki maayo camalkii uu hormarsaday waxaan ahayn oo camalkii saalix ahaa wayanduru ashama minhu wuxuu fiirinaa bidix meesha ka xigta falaa yaraa ilaa maa qadama ku arki maayo camalkii uu hormarsadoo xumaa waxaan ahayn hortiisu marka fiirinaa uma yanduru bayna yaday hortiisuu fiirinaa fatastaqbiluhu naaru naartiia soo qaabilayda ku soo aadan nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam faman istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaal uu idinka mid yahay an yattaqiya naara naar inuu gaashaan iskaga dhigo gaashaan inuu naar ka samaysto an yattaqiya inuu iska ilaaliyo annaara naar oo u naarta gaashaan ka samaysto walow bishiqi tamratin xabba timirahoo la kala jeexay jeexiisba allaha ka dhigo qofkii awooda naar inuu gaashaan ka samaysto fal yafcal jawaabkiiya maxduufa manta shardiyada فليفعل fal yafcal ha sameey qofkii awooda inuu naar gaashaan ka samaysto fal yafcal war ha sameey qof walba bahashaasaa ku hudhan oo hortaada soo istaagi doonta maanta gaashaan u samayso camalkuyuu kula yaran ha isdhihin camalkan waa wax kasta oo camal saalixa ah oo daaco ilaahay ah samee waa intaasoo naar u gaashaan kaaga noqdo ha yaraysan ha isdhihi waa yaryahay midkaan marba hadduu yahay camal saalixa oo ilaahay amray waxaa dhici karta camal yar oo aan adiga kula weynayn in ilaahay naartaba gaashaan kaaga dhigo ayadoon wax kale kaa badbaadiye maxaa yeele nabigu wuxuu noo sheegay salى اllahu alayh wasalam ey oo man gabar zaanigad ah aa waraabiday waa gabar muslimad laakiin zine ku dhacday ey oo manay waraabiday naaray uga badbaado naaray uga badbaado marka lama yaraysto camal saalixa naag haweeney kalena waxay naar ku gashay bisad ay meel ku xirto cunto ma siin mana sii dayn mirahaasay iska cunto baallada yaryar xayawaankaah intaasay naar ku gashay marka dembi lama yaraysto waa intaasuu noqdo kii naarta ku geynaha camal saalixana lama yaraysto waa la sameeyaa waa intaasuu noqdo gaashaankii naarta kaa xibsana rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam yuqaalu waxaa lagu dhihi doonaa liahli اljanna ahlu jannaha yaa ahla اljannati ahlu janno khuluudun antum khuluudun idinku waa waarayda khuluuduntu waa jamac antum khuluudun ay khaaliduuna wey waa jamcu khaalidin antum idinka khuluudun ay khaaliduuna waad waaraydaan janno waad ku waaraydaan laa mowta calaykum wey wax mawda korkiina ma ahanin hadda kadib saas marka la yidhaahdo farxaddii ugu weynee farxaya maxaa yeelay sideeda nimcad kastoo qofku haysto hadduu dareemayo in geeriyu ka dambayda ma farxo qof geeriyu ka dambayda ma farxo laakiin marka qofka la yidhahdo wax allow waxaad jeceshaad leedahay haddana la yidhaahdo geeriyu kaama dambaydo markaasuu raaxaysa qof raaxa waa markaas wax cudura laga cabsan ma wax shaqaa laysku diri ma wax kasta oo qofku uu ku raaxaysto waa u diyaar geerina ka cabsan ma marka ahlujannuhu farxaddii ugu weyneed markaasay farxayaan mawdka waa marka la gowraco inta wixii janno ilaah ugu talagalay janno galaan wixii naar alla ugu talagalayna naar galaan oo waxaweyn dadku marka koobaad saddex meeloodaa la kala gela gaaladu naaray leeyihin waana ku waaraya mu'miniintana qaar ka midu jannaday gelayaan waana ku waaraya qaar mu'miniinta ka mid aha naar gelaya marka hore waa laga soo guraa marka midba mar ilaahay ugu talagalaa laga bixina kan ugu dambeeya marka laga bixiyo oo janno layskugu geeyo wixii ahlu janno ahaa naartana ay ku haraan gaaladu markaasaa mawdkii waxaa loo yeelayaa suurad wan maahan malagii dadka nafta ka qaadi jiray waa dhimashadii laftirkeedii ee maladi maaha wax la gowracayo dhimashadii mawdkiiya suurad wan loo soo yeela markaasaa jannada iyo naarta dhexdooda lagu gowraca waa markaas marka la leeyahay yaa ahla jannada ehelkeediio khuluudun antum khaaliduuna idinku waa waarayda antum khuluudun waxaa kaloo bannaan khuluudun masder antum idinka khuluudun kuwa waarayaati sida loo yidhaha rajulun cadil mubaalago ayaa loogu sifayna idinkiiaba waaridaba laa mowta ey laa mowta calaykum korkiina mowt ma ahaanin waliahli ljan waliahli naar naarta ehelkeedana waxaa lagu leeyahay yaa ahla naar naarta ehelkeediio khuluudun antum idinka khuluudun khaaliduuna kuwa waarayaatihin laa mawta laa mawta calaykum dhimasho korkiina ma ahaanin saasaa la leeyahy ayagana markaasaa muruga u imaanayda naartii ay galeen tanaa uga murugo badan maxaa yeelay awal waxay baryayeen in nafta laga qaado waxay islahayd amaad inta dhimataan xanuunku idin daayaan wanaadow yaa maal liyaqdi calaynaa rabbuka malagay u dhawaaqayeen ee khasnajiga ka naarta ay lahaayeen rabbi noo bari ilaahay inuu nafta naga qaado si xanuunku noo daayo markaasaa laleeya maya dhimasha ma jirta naartaad ku waarayda ayada markaa naxdin iyo murugo markaasa u ah haddii la yidhi xanuunka idin haya waad ku waaraydan kana bixi maydaan kana dhimo maydaan cadaabkiiba tanaa uga sii murugo badan wuxuu xadiiskaas marka tusayaa haddii ahlu jannihii ay waarayaan oysan dhimanayn ahlu naartiina ay waarayaan oysan dhimanayn jannada iyo naartuna waa waarayaan ma dhammaanayaan weligeed jannadu ma dhammaato naartuna weligeed ma dhammaato makhluuqaas jannada galay saasay ugu waarayaan jannadiina waa waarayda mar haddii lagu waarayo naarta dadka galay way ku waarayaan ayadiina waa waaraysa sidaas daraaddeed ahlu sunna waljamaaca waxay ku ijmaaceen qofka yidhaahdaa naartu waa baabice ama jannadaa baabi'ay inuu mubtadixiya waa qof baadiyoobey qof baadiyoobey qofka yidhaahda xaala nabiga noo sheegay inay waarayaan mab ma dhammaadaan jannadiiyo naarta dadka waxaad ogaataan nabigeenna subana u fadli badan salى اllahu calayh wasalam markii ilaahay soo diray dad muftariin ah aa ku been abuuro jiray qaar yidhaahda waa saaxir qaar yidhaahda waa majnuun waa waalanya qaar yidhaahda waa kitaab gaablow midba waxbuu iska dhihi jiray dadka nabiga raaca salى اllahu calayه wasalam oo atbaacdiisa ah oo ahlu sunna waljamaaca ah sunnadiisa sida xaqiiqada u raaca ayagana ilaa qiyaamu saacadada ku been abuurana ma laga yaabo ilaa ilaahay la hor tago abuurkaas waa socon weligeed ma dhammaanayo siraacaas ilaa ilaahay la hor ilaahay kala abaal mariyo dadka dadaa waxay yidhaahdeen muftariin ah shaekhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu qabaa naartu inay baaba'aydo naartu inay baaba'aydo uu qabaa ardaygiisa ibnulqayimna sidoo kale uu qabaa yidhah waxaa la yidhi maxaa been yaa u orod gaaban intii la raadiyo been intii la raadiyo raadkeeda la qaado beena orod gaabana meel dhow adigoo dabategi iyadoo sii socota shekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiis kutubaha kutubihiisa kitaabka ugu weyn majmuuc اfataawa ee soddon iyo toddobada mujallad ah mujalladka toban iyo sideedaad safxada saddex boqol iyo toddobo wuxuu ku leeyahay sidaan soo socota iri wuxuu leeyahay waqad itafaqa salafu اlummati wa a'imatuhaa wa saa'iru ahli الsunnati wاljamaaca waxay ku itifaaqeen oo isku waafaqeen a'immadii salafka iyo dhammaan a'imada kale ee khalafka ee ahlu sunna waljamaaca calىa ana min almakhluuqaati maa laa yucdan walaa yafnaa makhluuqaadka inay ka mid yihiin qaar aan baaba'ayn oo aan la weynayn saasay ku itifaaqeen bilkuliya qaara aan la weynhayna ka mid ah markaasuu miisaariye kuwa weligood aan baaba'ayn kaljannati waannaari waalcarshi wakayri daalika uy ah, sida jannada iyo naarta iyo carshiga iyo kuwo kale maahan intaas kaliya wuxuu yidhi walam yaqul bifanaa'i jamiici اlmakhluuqaati ilaa daa'ifaة min ahli اkalaami اlmubtadiciin ka jahmi ibni safwaan ma dhihin makhluuqaadkao dhan waa baaba'ayaan oo jannadii iyo naartii ka mid tahay ilaa koox ahlu kalaamka ka mid aho bidcoolayaal ah oo jahmi ibni safwaan ka mid yahay oo muctasile ka mid tahay ma ahani qowlkooduna waa baail mukhaalifun lilkitaabi wasunna wa ijmaaci salaf hadalkaas ay ku hadleen oo makhluuqoo dhanaa baaba'aya jannadaa baaba'ayda naartaa baaba'ayda waa hadal baail ah kitaabka alluu khilaafsan yahay sunnada nabiguu khilaafsan yahay sala allahu calay wasalam itifaaqii salafkana waa khilaafsan yuu leey markaasay kuwa muftalina waxay leeyihiin wuxuu qabaa in jannadii naartu baaba-ay kitaabihiisu waa yaal meel kama keeni kara waxaa ku qoran sida ibnulqayimma alwaabil sayid uu ku qoran yihi wuxuu leeyahay daaruhu waa saddex janno loogu talagalay mu'miniinta oo aan naarta loogu talagelin iyo naarta gaalada loogu talagalay iyo beer loogu talagalay dadka muminiintaah qusaada in lagu cadaabo beerta loogu talagalay gaalo waa baaqi noqonayda weligeedna baabi'i me naartaas waa ku waaraya mana baaba'ayd beerta loogu talagalay muminiintoo jannada weligeed baabi'i me laakiin beerta saddexaad oo ah qusaada dadka muminiintaah qusaada ah naarta lagu cadaabayo waa laga soo dhammayna waa baaba'ayda ee baaqi noqon ma qof muuminku naar baaqi kuma noqdo hadduu gala laga soo bixina saas daraaddeeda jannada ilaah ugu talagalay mu'miniinta iyo naarta gaalo loogu talagalay weligood waa baaqi noqonaya saasuu leey alwaabir sayduu ku leey kawa saddexda daarood saas ugu sheegay safxada ma raajicin laakiin raajic in badanaan mara kutubo horena waa ku sheegay laakiin hadda maanta ma raajicin soo ma jeedi saas ad marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa ah, cidda aad diinta ka qaadayda inaad ka fiirsato inamaa yaftari اkadiba aladiina laa yuuminuuna biaayaati illaah iftiraa waxaa sameeya dadkan aayaadka ilaahay rumaysnayn u fiirso wax yaraadna wax ku ogaa kartaa qofka muftariga ah waad ogaa karta iyo qofka kale waxbaa la iska baara adduunya inta la joogo waa la dhimo doonaa rawa الbukhaariي can anasin radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi yaquulu اllaahu alla wuxuu dhihi doonaa tabaaraka wa tacaala alla dhihi doona imaam nawowi wuxuu ihi raximah اllah xadiidkan faa'iidooyinka ku sugan waxaa ka mid ah in la yidhaahdo allah hadli doona yaquulu اllah khilaafan liman kariha daalika waxaan khilaafaynaa dadka sidaas sidaas namcaaday oo yidhi lama dhihi karo yaquulu llaahu lama dhihi kara yidhahde ee waxaa la dhihi karaa qaala allaahu allah hadda ka hor yidhi maxaa hadalkaas ma taqaana waxay diidayaan alla markuu doonuu hadla taasay diidayaan ilaa ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan in allaha yatakalamu idaa shaaa bma شhaaءa kayfa شhaaءa yatakalamu bxarفi wasown alla wuu hadlaa markuu doonuu hadlaa siduu asagu doon u hadlaa xarafiyo sownuu ku hadlaa qiyaamaha marka la tago qof walba waa la hadla all hadda xadiikan ka soo baxnay oo saxi bukhaari waa midkan lama tiri karo axaadiista sidaa sheegayda imaam nawowi wuxuu leeyahay axaadiistaf dhan saasa isku gacan siida ilaahay baa hadli doona axaadiista dhan saasa isku gacan siida soo ma jeedin yaquulu الله tabaaraka wa tacaalى allah wuxuu leeyahay tabaaraka kayrkiisa badan wa tacaala allah wuu sarreeyaahe liahwani ahli naar ahlu naarka qofka ugu cadaab fudud qofka ahlu naarkao dhan u cadaab fudud ayuu wuxuu dhihi doonaa cadaaban xagga cadaab ahaan qofka u cadaab fudud yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu alla dhihi doonaa low anna laka hadduu kuu sugnaa lahaa maa fi lardi dhulka waxa ku sugan oo min shayin shay ah akunta ma tahay taftadii bihi mid isku fura lahaa maalinka qiyaamaha alla saas leey wuxuu leeyahay adduunka korkiisa waxa yaalla ee xool ah haddii lagu siiyo cadaab ma iskaga fura lahe saasaa rabbi weydiina fayaquulu wuxuu leeyahay qofkii nacam hawa isku fura lah waxa adduunka maal yaal keligay haddii laysii lahaa hal shilin kuma bakiirin waa wada bixinaa si aan cadaab uga badbaado saasuu leeyahy fayaquulu rabbi wuxuu leeyahay aradtu waxaan kaa doonay minka xaggaaga ahwana wax ka fudud min haadaa kan adduunka waxa yaalloo dhan inaad bixido wax ka fududaan kaa doonay adduunka markaad joogtay wax ka ya oo ka fudud oo aan waxaad la ekayn aan kaa doonay oon ku idhi samee aad naar ka badbaadidi soo ma jeedin wax ka fogaan kaa doon walxaal ayaan kaa doonay anta adiga fii sulbi aadama nebi aadam dhabarkiisaaad ku suganta waa markii ballanka ilaahay ka qaaday banu aadamka waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashadahum calaa anfusihim alastu birabbikum dhabarkooda inta ilaahay ka soo baxshay carruurtii nebi aadan aan rabbi ballan ka qaado uu yidhi war khaalqii nin abuuray ma ah macbuudka xaqaa oo in la caabudo xaqa ule ma ah rabbigu maanta labadii macnay wadata oo rabbi iyo ilah macnahoodii ah war ma ahay markaasu ihaadeen waa tahay inaadan ahay warkeed badda markaasuu ilaah yidhi waxaan sidaas u yeelay inaad naan dhihin annagu arrintan waa mooganay war kama aanan hayn oo adan cudurdaar heon cadow helin aan ballanka idinkaga qaado marka waa dhabarka markii nebi aadan lagu jiray ballankii alla ka qaaday alastu birabbikum walxaal ayaan kaa doonay wax intan ka fudud anta adiga fii sulbi aadama aad ku sugan tahay waa kana wixii alla naga doonay marka dhegaysta allaa tushrika bi inaadan wax ila wadaajin allaa tushrika bi allaa tushrika inaadan ila wadaajin bi aniga shay an shayna intaasan kaa doon aniga cid wax iigu dari keliga i caab keligay i bari keligay gargaari waadiis aniga keliga i caabud cid kale ha caabudi gargaar sidaasan ballan kaaga intaasan kaa rid intaas haddii lagaa helo janna meel kuu tiilay allaa tushrika bii inaadan aniga ila wadaajinoo shirko igala dhigin shay an shayn fa adayta waa aad markaad adduunka timid maaha markii dhabarka nabi aadanay ku jireen ma diidin markaas waa ogolaadeen alastu birabbikum qaaluu balaa ay yidhahdeen ilaahayo waa taha ay yidhahdeen laakiin adduunka markii loo soo baxay aadad badanu diideen oo ilaahay cid kale garab dhigay ilaahay cid kale la caabudaya qaar malaa'igtay la caabudaya sida suuratulisraa ilaahay ku sheegay qaar adduunka dadka ugu badan maanta waxay iyay caabudaan kirishtaanku nabciise soo maaha iyo hooyadiis waay leeyihin waxay leeyihin alab wاlib wاruux اlqudus soo ma jeedi saddexay sheegayeen saddex ilaah waa gaalo nabi ciise oo nabi ilaahay ah iyo hooyadiis oo sidiiqad oo weli ilaahay ah awliyada ilaahay ka mid ayay ilaahay cibaadada ugu daray yahuuduna uzayr cuzayr bn اllah sida suuratu tooba alla ku sheegay زayr waa nin saalx waa weli ilaah ah. weligaas allay caabudaya mushrikiintii cardeedna malaaigta ah, malaa'igay caabudaya qaarna jinniyay caabudaya ilaahayay marka shirko kala dhigeen malaa'ig ilaahay malaa'igtuu khlama leh qaarna yay shirko kala dhigeen ilaahay nabiyaal ilaahay nabi wax lama leh qaarna yay shirko kala dhigeen awliyadii ilaahay awliye wax lama leh cid shirka la amid ballankii waa ka baxeen marka waa jebiyeen ballankii allah keligiisaa lah inaad tahay oo tidhaahda laa ilaaha ila اllah laa maxduuda bixaqin ila اllah axad gar lagu caabida ma jiro alla mooye ah. ilaahayow keligiis aad markaad baahato keligiis u qayrido cid kale aadan garab dhig allihii awoowow aadan dhih allihii ayeeyoy aadan dhih boqoradii laga caynugay aadan dhih allihii awliye alla aadan dhih ee aad tidhaahdo allah yaa allah uma baahna garab iyo in lala shaqeeyo allah keligiisaa kugu filan ila wuxuu leeya alayse allahu bikaafin cabdi wadinka cid kale garab wade allee ma allan addoonkiisa ku filnayn maxay tahay cidda kalood garab wadaan alliye markaad leediin hebelo alle keligiis kuguma filna miya waa diideenu ilaahay yidhi waa dadka ahlunaarkaah alla leeyi waa diiday marka naaraad leedahay u diyaargarow aha marka maxaa xadiiskuna tusayaa wuxuu tusayaa qof walbo aakhiro rumaysan shirki inuu iska ilaaliyo in ilaahay loo kali yeelo xaqiisa oo aan ilaahay cid wax loogu darin iraadada oo xadiidka ku jirta aaradtu minka ahwana min haada waa iraada sharciya wey waa bimacnaa dalab walamar ee iraado qadariya maaha haddii alla qadar ahaan u doono dadka wax kaleba lagama arkay dhammaan muminiinay noqo lahay haddii qadar ahaan alla iimaan uga doono iyo tawxiid laakiin waa iraada sharciya sharcanaan kaaga doonay wy macnaha waa idin amray wey inaad keliga i caabudaan waa iraadadii sharciga ahayd rawa bukhaariy can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi naha nebiyu nabigu waa reebay sala اllahu calayه wasalam can ilmakri shardi xidhashada in la shardi xirto oo uu qofku yidhaahdo ilaahay ow haddii qofka jiraanu ii raysto intaasaan sadaqayna ama waa soona ama waa tukaa shardi in la xirta nabigu waa diiday iska daa yuru shardi xidhashada naha nebiyu nabigu waa reebay sala اllahu calayh wasalam can inadri shardi xidhashada wa qaala nabigu wuxuu yidhi innahu shardigu laa yaruddu shay-an waxba ma celiyo musiibo kugu soo socotay kaa celima nacsi iyo waktar aan kuu imaadeenna kuu keenima wa inamaa wax kale ma ahan yustakraju waxaa lagula soo baxaa bihi nadarka min albaqiili baqiilkaa wax looga qaada baqiil aan wax bixiyeen a wuxuu leeya ilaahayw haddii qofkaas ii raysto waxaan qalayaa hal geela awal halma bixiyeen qofkana allaa qadaro inuu raysto qadarkii iyo waxa iswaafaqaa nadarka markuu nadarkii galo awalba qof waarayso raboo caafimaadka alla u waday caafimaadkii imaana hashi qalaa hiliba laga dherga masaakiinta laga quudhiya baqiila wax looga qaadaahe nadarku dhibaatana kaama celiya nacfina ma keeno iska daayi marka daraaddeeda imaamuna shaafici raximahullah wuxuu dhihi jiray nadarku waa karaahiyo nadarka weliba karaahiyada uu leeyahay waa daaca qofka nadhaye ilaahayuu nadarka ka gara waxa uu nadhayaana waa wax wanaagsan wuxuu leeya ilaahay haddii dantaas aan helo intaasoo maalinaan sooma ama intaasoo salaadoodan tukaa ama intaasoo sadaqaahan bixina ama intaasoo qur-aanan akrina nadaru gela imaamu shaafici wuxuu leeya waa karaahiye maxaa yaele nabigaa diiday karaahi nahyigana waxa ugu hooseeya waa karaahiye laakiin fiiri baabkan waxay dhahan waa baab la yaabi marka hore waa karaahiye laakiin haddaad samaydo waa waajib inaad oofida waxaad tihi ilaahay hadduu waxaas isiido daacadaasan samayna waa waajib haddii wixii alla ku siiyo daacada inaad samaydo sababta loo diidayo oo nabigu noogu diidaa waxay tahay haddeer adiga nabadgelyaad ku suganta laakiin markaad nadarka gasho ood waxaan isku waajibida dad badan daacadiyaa ku waajibe hadhow ma samaynaa ama waa awoodi weynaa inuu samayno soonu madara salaadu madra hadha waa ka caajisa waa waajib uu ka tegey ilaahay ma saarin asaga ay saaray waa loo cadaaba hadhow cadaabaad ku geli marka haddeeraad nabadgelyo haysata caafimaade alla ku saarin haysi saari ilaahay toos u bari laaw icaaf laaw baadida iisaa laaw dantaas iigu iska laakiin haddaad nadar ka gasho nadarku hadduu wax fiican ahaa waajibu kugu noqaa inaad oofido nabigaa yidhi salى الlahu عalيه waslm man nadara an yudiica allaha falyudic qofkii shardi ilaahay kula galay inuu ilaahay adeeco shardigii ha oofiyo oo ilaahay ha adeeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi laakiin qofkii nadar ilaahay kula galay inuu ilaahay caasiyo ilaahayuu caasin ma banaano inaad oofido hadaad nadar ku gashay inaad ilaahay caasido nadarki inaad oofidaa ma banaana oo waxaad tidhi haddii qofka hebel qofaad raadayda mslim qofkaas haddaan dilkiisa ku guulaysto ilaahayow intaasaan bixina ah, ama waxaad tii ilahy waxaas haddaad isiido sooma jeed waaba xaaraanba beled ka shaqaynayda ama waxaad tii ilahy qofkan haddaad ii caafido jiniyaa wax u qala ee jini wax loo qala ma banaan nadarka xaaraanta in la oofiyaa ma banaan nadarka oo dhan ba iska daa laakiin midka daacada ah haddaad gasho oofi oo ha dayici rawa الbukhaariي can abi hurayraa radia الlahu canه qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi salى الlahu عalيه wasalam man akala qofkii cuna naasiyan xaalo uu yahay midkii halmaansan walxaalna cuna huwa isagu saa'imun uu sooman yahay falyutima ha dhammaystiro sowmahu soomkiisa fainamaa wax kale ma ahan acamahu laahu alla quudiyey wasaqaahu alla waraabiyey nabigeenna salى الlahu alay waslam wuxuu leeyahay xadiidkan qofka asagoo sooman hadduu inta ishalmaamo uu wax cuno ama uu wax cabo qofkaasu yuu dhihi waa afuray maanta ma afurin soonkiisi waa u jiraa soonkiisa ha dhammaystirto waa ilaahay naxariis badan aa quudiyey oo waraabiyey wuxuu ku tusayaa naxariista ilaahay fudaydka ilaahay noo fududeeyey sida culayska ilaahay nooga dulqaaday marka qofka isagoo sooman hadduu ishalmaamo oo wax cuno ama wax cabo soonkiis waa u jira soonkii waa u jira qalo ma laga raba maya qalo lagama rabo sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen oo culummada shaaficiyadu ka mid yihiin wax qadbaa lagama rabo wax qadbaa lagama rabo maalikiyada waxay qabaan madhabka maalikiga in qadba laga rabo soonkula buray sida sawaabkaana waa sida shaaficiyadu mareen sababtoo ah xadiis waxaaba jira aad u caddaynaya oo daaruqudni uu wariyo uuna saxiix yeelay ibnu xibbaan xaakim iyo ibnu khusayme iyo daaruqudni abu hurayra wariyey wuxuu leeyahy xadiiskaas nabigu salى اllahu calيه wasalam idaa akala saa'imu naasiya aw shariba naasiyan fainamaa huwa risqu saaqahu اllahu ilayh walaa qada'a calayh xadiiskan ad caddayna qofku hadduu wax cuno isagoo halmaansan ama wax abo isagoo halmaansan waa risqi rabbi u soo kaxeeyey wax qallaana korkiisa ma ahaanin culimmada shaaficiyada gobol ka mida waxay yidhaahdeen ma ahan cuntada iyo cabitaanka keliya ee asagoo halmaansan wixii soonka jebiye hadduu sameeyo waa isku mid xataa hadduu jimaac galoo xaaskiisa ninkii u tago isagoo halmaansan oo soonkii halmaansan wax soonu ka jebima waxaana caddaynaya xadiidka nabigu yidhi man afdara fii shahri ramadaan qofka afura bil ramadaan isagoo halmaansan soonkiisaa dhammaystir afdara marka waa ka caamsantahay cunto iyo cabitaan xaafid ibn xajanan fatxubaariga ku sheegay juska afraad marka waa naxariis ilaahay rawa bukhaariyu can sawda radia allaahu canha bukhaari wuxuu ka wariyey zawdo allah raalli ka noqdee zawji nebiyi oo nabiga xaaskiisii ah sala اllahu calayh wasalam qaalad waxay tidhi maatad waxaa dhimatay lanaa annaga xaal ay noo sugnaatay shaatun ri ri aan leenahaa dhimatay fa dabadnaa waan megdaynay maskaha maqaarkeedii maqaarkii inta kala baxnaan megdayn megdayntu waa in lagu shubo wax qurunka iyo hilibka ka dhammeey sida carab kulul oo kale iyo wa lami iyo wixii lamid a ah. waa megdayne uma maa zilnaa kama aanaan suurin nanbidu fiihi inaan nabiidka ku qasanayno nabiidka waxaa la yidhaah timirta biyaha lagu ridoo ku milantay cabitaankaas aad u isticmaali jireen carabtu timirta biyaha lagu ridaa weela lala dhiga meela la dhiga markay ku milanto a ah cabitaan ahaan loo caba waana aad u fiicanta nebidaa la yidhaha marka maqaarkii weelanta ka dhigannay oo timir ku ridnay aan biyo kula shuba jirin taas maxay ku tuseen neefka baktiyey waa najaas maqaarka laga bixiyey haddii la nagdeeyo daahiruu noqona inuu daahir noqon waa kalo biyaaba lagu shubaa fiir timir iyo biyaa lagu qasa jir marka daahiruu noqona maqaarka neefka baktiyey laga baxshay goormuu daahir noqona maqaarku waa najaas laakiin wuxuu daahir noqona markii la megdeeyo ah. marka waxay tihi uma maa zilna kama aanaan suulin nambidu inaan ku tuurayno fiihi dhexdiisa atamr oo nebiidkaan ku qasa nambidu ay natraxu wey fiihi dhexdiisaan ku tuuranaynaa timirta markaasay nebiid noo noqoneen xataa saara ilaa uu noqday shannan mid duqoobay shanniga waa maqaarka duqoobay wey oo aad u gaboobay rawa الbukhaariyu can anasin radia allaahu canh can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ibnu ukti اlqowm qoomka gabadha walaashood a wiilka ay dhashay minhum qoomkaasuu ka mid yahay wiilku reer abtigiisu ka mid yahay aw min anfusihim ama naftoodu ka mid yahay waa shaku raawi in nabigu yidhi minhum iyo inuu yidhi min anfusihim waa isku macno iriya ibnu ukti اlqowmi qoomka walaashood ragga walaashood wiilka ay dhashay minhum ayagu ka midi aw min anfusihim naftoodu ka midi nabigu saasuu yidhi sal اlahu alيه wasalam maxaa loola jeedaa wuxuu yihi xaafid ibn xajar fatxubaariga juska labiyo tobnaad safxada kontonaad markuu sharxayo xadiidka lix kun toddoba boqol lixdan iyo labo wuxuu ihi dall xadiidkan wuxuu tusay calىa ana اlmuraada biqowli min anfusihim wakada minhum fi اlmucaawanati isgacanqabashada wuxuu uga mid yahay isgacanqabashada waاlintisaari isku gargaaridda wاlbiri samafalka washafaqati naxariista waxaa la rabaa inuu asagu reer abtigiisa inuu ka mid yahay aamino oo u gargaaro oo gacan qabto oo wax siiyo oo u naxariisto ayaguna ay aaminaan inuu ayaga ka mid yahay oo ay u gargaaraan oy gacan qabtaan oy wax siiyaan oy u naxariistaan dhaxalka maya dhaxalka waxaa iskale waxa weeye nasabka kale sidaasuu leey maxaa nabigu hadalkaas u yidhi wuxuu yidhi xaafidku ibnu abi jamra wuxuu yidhi xikmadda nabigu u sheegay salى اlahu alيه wasalam bdaalu maa kaanuu calayhi fi ljaahiliya gaaladu waktigii jaahiliga wixii ay ku sugnaayeenaa nabigu baabi'inay gaalada waktigii jaahiliga wixii ay ku sugnaayeen aa nabigu baabi'inay oo maxay ahaayeen ma fiiri jirin oo ma milicsan jirin gabdhaha ayagu ay dhaleen carruurtay dhaleen iska daa walaashood kuway dhashay xataa gabdhaha ayagu ay dhaleen caruurta ay dhaleen ma tirsan jirin ilaa uu yidhi shaacirkoodii banuuna banun banuu abnaa'ina annaga wiilal waxa noo ah wiilasheennu wiilashay dhaleen wa banaatunaa gabdhaha aan dhalnay banuuhum wiilashoodu abnaa'u rijaali اladaa'idi ragga fog fog wiilashoodii wey ajnabiyay naga yihiin wey ka war gabdhahanna wiilashay dhaleen annaga rag islaameed wiilashood wey waxba nooma galan jaahiligaasaa nabigu baaba-ay maxaa yeele wiilku waa inuu fahmaan adiga aabbaha iyo hooyada fiiri aabbaha iyo hooyada inaad midna dadkay ka dhalatay dad islaameed ka dhigto midna qoladuu ka dhashay aad dadkaaga ka dhigto xaad ku dhistay miisaankee wey miisaankaas xuyi hooyo iyo aabbo ka kala dhashay ya waa jahli waxaad ku dhisa hooyada sidaad u jeceshahay waa inaad ehelkeed u jeclaato haddaad hooyo jeceshahay aabbana saa u jeceshahay waa inaad ehelkiisii jeclaato say ku dhici kartaa inaad hooyada ehelkeeda nacdo waa inaad aamintaa inaad ka mid tahay u gargaartaa gacan qabata ayadana intoo kalaad ku leedo xaq soo ma jeedo marka waa arrin jaahiliya oo la rabo in la arab ciribgooyo eh, laakiin nasiib darra waxaad moodaa jaahiligii nabigu la dagaalamaya dad naga midu inay ku sugan yihin oo reer abtiga uusan qofku xuquuqdooda fahmayn inkastoon dadku saas wada ahayn alxamdulilah rawa الbukhaariyu can sacdin radi allahu canhu qaal samictu nabiya nabigaan maqlay salى اllahu calayh wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay nabigu man iddacaa qofka sheegta ilaa kayri abiihi aabbihiis cid aan ahayn walxaalna sheegta huwa isagu yaclamu uu og yahay annahu midka uu sheeganaa kayru abiihi aabbihiis inuusan ahayn faljannatu jannadu calayhi korkiisa xaraamun xaaraani ka tahy jannadu mamnuucay ka tahy qofka sheegta aabba aan dhalin ina ayaa tahy ina hebel hebel ule mana uusan dhalin ninkuu ku amtirsa waa ogi jannadu mamnuuc wey qofkaas inuu galo soo ma jeedi war ina ayaa tahy ina hebel hebel ule wakadaalika waxaa lamida qabiiluusan ka dhalan hadduu sheegto bukhaari muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu عalayه wasalam laysa min rajulin iddacaa likayri abiih wa huwa yaclamu ilaa kafara ma jiro nin sheegta aabbihiis aabbe aan ahayn ilaa wuu gaaloobaa nabigaa yidhi sal اlahu alay slm bukhaari muslim ku yaalla nabigu wuxuu yidhi waman iddacaa qowma qofka qoom sheegta laysa lahu fiihim nasabun aan nasabkiisu ku sugnayn falyatabawa maqcadahu min annaar wuxuu diyaarsaday naarta boosku ku lahaa waajib waxaa ah qofku inuu aabbiis ku abtirsado aabbaha aabbaha aduu aad isku taqaan ku abtirso ah, xaqiiqa miyuu kuu dhalay mise kuma dhalin adiga xilkaama saar laakiin midkaad adugu isku taqaan ku abtirso haddaad mid kale ku abtirsato janna waa kaa xaaran kufri camal nabigu ku tilmaamana waa ku dhacay naartana boosaad ku leeday arintaasna nabigu muxuu ku baabi'inayay tabanigii carabta waxay yiqiineen wiil ayaa mindhaha aniga aabba ku ah mar usan dhalin markaasuu iskaga abtirsa hadis waxaasaa la baabi'inay nasiib daro arintii waxaad moodaa hadda ayadoon toos loogu abtirsayn dad badan oo aabbahood yaqaan oo tolkood yaqaan aa ku abtirsan haddadaan dhalin maxaa maxaa laga raadina adduunyo dhaqaalaa laga raadina baasabooraa laga rabaa baasaboox aa lagu rabaa aabbo aan dhalin uu ku abtirsana baasaboorka saasaa ugu qoran hadduu makareeshinka soo istaago ama xafiis magacaa aabbaha baasaboorkan ku qoran ku abtirsaa ina hebel hebel uu leeyay waana uu og yahay inuusan kaasu dhalin ee waxawy adduunyu ku rabaa meeshaan uga gudba usle baasboorka aad ku haysata danaa adduunna aad ku hesho nabiguna qofku naarta u ballanqada waa qofkaasa day fiiriya xadiidka ah, qofka ku adfirsada aabba aan dhalin isagoo og inuusan aabbihiis ahayn dan kalu leeya soo ma kaas naarta boosu ka diyaarsan kaas waa gaaloob kaas jannadu waa ka xaaraan ka warrama basaborkun hadduu baasabor gaala yahay waa bele bala lagu diray soo ma lajna daa'ima fataawaheeda waxaa ku sugan sidaa walaa yajuusu attajannusu bijinsiyati اlkufaar ma bannaana qofku inuu jinsiyadda gaalada qaato jinsiyadda ama dhalashada gaalo qof muslimu inuu qaataa ma bannaana limaa fii daalika min alkhuduuci lahum maxaa yeele waxaa ku sugan inuu nidaamkoodii qawaaniintooda u hogaansanaado taasuu ku qasbay ma dhici karto baasbaarka waa haysana qaanuunkooduma ina qabto wax dhici kara ma wuxuu ku qasban yahay qaanuunkooda inuu quduuco inuu u hogaansanaado xukunkooda hoos jooga lajna daa'ima fataaweeda ka fiiri haddii labadii isku darsata ka war waa baasaboor gaalaad beenna waa ku haysta bal ka warrama mid muslimna been laguma qaadan karo oo aabbaha aabbaan ahayn laguma qaadan karo muslimiintu ayaga waa isku mid waddankaa rabtaad baasboorkiisa qaadan karta muslimiintu ma garat muslimiintu waa isku mid laba jinsi ma kala ah laakiin ayagana magacaaga magac ahayn kuma qaadan karti ee layguma ogola haddaan lagugu ogolayn ma jannadiya lagu diid xataa laima ogola haddaan laguu ogolayn waxaa lagu diida ma jannadiya maya waa baasaboor wax qiimaa ma leh Ah, wax ka imaan male marka aad iyo aad ha looga fiirsado ilahayna aan uga cabsano xadiiska aad u dhuuxa qofka muslimkaa xadiis kasta asagu la hadla qof kale la hadla xadiisku aduu kula hadla aayaddu aday kula hadle naftaada lagu miisaamaa wixii nebi maxamed kaa reeb waa laga hara sala allahu alay slm wixii nabigu ku amray waa la qaataa diinka waa lagu dhaqmaa laakiin waa arkay waa maqlay laakiin kuma dhaqmi karo anugu waa hawl kuu taallo walle wana ku sugi mani dacaa qofka sheegta ilaa kayri abiihi walxaalna sheegta huwa yaclamu huwa isagu yaclamu uu og yahay annahu aabbaha uu sheeganaa hayru abiihi aabbihiis kayrkiis inuu yahay ousan aabbihiis ahayn faljannatu jannadu calayh korkiisa xaraam waa mid loo diidoo laga manciyey rawa bukhaariyu عن abi hurayrata رضي الله عنه قال abu hurayra wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sal اllahu calayh wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay lam yabqa kama harin min anubuwati min aahaari nubuwa nabinimada reebyaalkeedii ila almubashiraatu ru'yooyinka bishaareeyey maahane nabinimada waa waxyaalaha lagu ogaado wax aan weli dhicinoo soo socda ilaa nabi waa loo waxyoodaa markaasaa waxaa loo sheegaa wax soo socda marka wax lagu ogaado waxyaalaha soo socda ma jiraan ilaa mubashiraadka maahane kuwa bishaareeya kuwaasaa haray ilaa qiyaamu saaca mubashiraad qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen wamalmubashiraatu maxay yihiin kuwa bishaareeya qaala nabig wuxuu uhi alru'yatu saalixa waa ru'yada wanaagsan ru'yada saalixada waxaa dhacda qofku inta ru'yoodo in uu wax soo socda ilaahay tuso ru'yada saalixadaana minallah xaggiisay ka ahaataa waxaa loo leeyahay min anubuwa allah xaggiisay ka timaad marka wax soo socda oo qofkan kayr u ah a loogu bishaarayna wuxuu ihi xaafid ibnu xajar iyo culmo kaleba marka lagu leeyahay mubashiraad maahan mubashiraad kaliya ru'yadu mubashiro waxaa la yidhaha ru'yo wax fiican oo kuugu soo socda kuu sheegaysa taas waxaa mubashira laakiin ru'yada saalixada waxaa ka mida mundira mid kuu digayda oo arrin katara kugu soo socota kaaga digayda aa ku jirta waana saalixa xaladantaada ku jirta in lagu digo ee sida qaalibkaa laga soo qaado laakiin ru'yada midna waa mubashira wax fiican oo soo socday kuu sheegay midna waa mundira waa kuu digey waa kuu digey marka labaduba alle xaggiisay ka ahaadaan muuminka qofka ah ee runlowga ah qofkaasaana ru'yadaas laga helaa ama asagaa ku ru'yoona ama qof kala ugu ru'yoona labadaba isku mid ama adaa ku ru'yoona ama qof kalaa kuugu ru'yoona marka waa arrin muhiim ah macnaheeduna waxay tahay waxyigii waa go-ay nabiga markuu dhintay salى الlahu عalيه wasalam wax lagu ogaa karo wax soo socda ru'yadaa ka jirta wey saalixada ah sidaas wey rawa bukhaari can abi hurayraa radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu uhi samictu nebiya nebiga ayaan maqlay sala اllahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay man racanii qofka igu arka fi lmanaami hurdo anoo isagoo hurdaya qofka i arka fasayaraanii way arki doonaan fi lyaqadati soo jeed walaa yatamaalu shaydaanu bi shaydaanku iskuma kay suureeyo shaydaanku iskuma kay suureeyo rawa الbukhaariyu can anasin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man ra'aanii qofkii igu arka fi lmanaami hurdo faqad ra'aanii qofkaas way arko xaqiiqu ii arkay fa ina shayطaana shaydaanka laa yatakhayalu bi iskuma kay suureeyo xadiidkaas macnihiisa iyo xadiidkii ka horeeyey xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska labiyo tobnaad afar boqol iyo ko ilaa afar boqol iyo afar ilaa afar boqol iyo lix wuxuu leeyahay macnaha ka muuqda oo aniga iiga muuqda waxay tahay man ra'aanii fi lmanaami calaa ayi sifatin kaana qof alla qofkii i arka oo hurdo igu arka falyastabshir ha ku bishaaraysto wayaclam hana ogaado annahu qad ra'a ru'ya alxaqa ru'yo xaqa inuu arkay allatii hiya min allah ru'yo xaq ah oo xagga rabbi ka timid inuu arkay low baail ma ahan baail alladii huwa alxulm oo qarowga ah ma ahan maxaa yeelay fa ina shaydaana laa yatamaalu bihi macnaheedu waa saas labadaas xadiis macnahoodu waxay tahay qofkii i arka oo aniga igu ru'yooda shaydaan wax uu soo suureeyey ma arkin anuu i arkay wey anuu i arkay wey weliba wuu sii caddeeyey mas'aladii aan habeen dhoweed baraarujinay fiiri xaafidku wuxuu yidhi wa qaala jamaacatu fi lxadiid koox culummada muslimiinta ka mida ah xadiidkan waxay ka yidhaahdeen ina maxalla daalika idaa ra'aahu raa'ii calىa suuratihi allatii kaana calayha iiriya qofkaan nabiga ku ruyoona waa inuu soo jeedahaan nabiga horta yaqaan oo nabiga sifaadiisa waa inuu yaqaan sifaadii nabigu lahaa ama markuu dhallinyaro ahaa ama markuu germadow ahaa ama fii aakhiri xayaatihi markii sifaadii uu nabigu lahaa sifo ka mid ah adoo hurdaaya waa inaad ku aragto ma dhici karto shaydaan inuu sifadaas isku soo ekaysiiya laakiin hal way dhici karta in shaydaan suurad aan nabigu lahayn isagoo leh ta kuu yimaado ku yidhaha nabigiya laakiin waxa ilaah u diiday waxay tahay suuraddii nabiga inuu iska soo ekaysiiyo ma dhici karto allah ka ilaaliye nabiga sharaftiisa iyo karaamayntiisa alla ku ilaaliye bal culamada gobola waxay yidhahdeen xaafidku maya fii caakiri xayaatihi markii ugu dambeeyo nabigu dhiman rabay suuraddii uu lahaa inaad ku aragto markaasna suuraddaas waxaa ka ah dhowr tin oo ciraahu lahaa oo aan labaatan mil gaaray lixdan iyo saddex sanana waa jir cirada ku taallana labaatan ma dhammayn waa inaad aragto cirada tiri war inay labaatan dhanta duarsagii laakiin wuxuu ihi qowlkaas aad u ciriiriyey qowlkaas ma xoog badno ciriirid uu geliyey arrinta hadda qof hurdaayo inuu wax tiriyo aad ba uma fudo marka calaa kuli xaal qowlka uu rajaxay wuxuu yahay suuraddii nabigu lahaa sal اlahu alيه waslm markuu dhallinyaro ahaa markuu germadow ahaa markuu damboo lixda iyo saddexda gaaray mid ka mid ah waa inaad horta marka hore soo jeedka ku taqaan marka tii waa inaad aragto tii haddaad aragto shaydaan ma aha taas wey nabigiiyaad aragto laakiin xadiidka aan soo dhaafnay macnihiisu ma ahan qofkii nabiga isagoo hurdaaye arka adduunka isagoo jeedoo soo jeedu nabiga arka oo nabigii adduunka uga hor imaana maaha maxaa yeele haddii sidaas la yidhaah waxay noqonaydaa dad saxaaba in hadda la ilaa qiyaamo laga gaaro saxaabada inay joogaan ilaa qofkii nabiga soo jeed ku arka isagoo nool nabigiyo nool qofkii soo jeed ku arka waa saxaabi isagoo nabiga rumaysan qofkii nabigii arka soo jeed ku arka markaasna nabiga rumaysan qofkaas waa saxaabi maxay noqeen marka saxaabadii hadda in la helay noqeen soo ma jeedi marka xadiidka macnihiisu sida xaafidku u fasiray fiiriye wuxuu yidhi nabigu salى الlahu عalayه wasalam wa ru'ya اlmumin qofka muminkaa ru'yadiisu juz-un waa qayb oo min sittati وaarbaciina juz-an afartan iyo lix juz ka mid ah oo min anubuwati nabinimada ah nabinimada nebi moxamed salى الlahu عalيه wasalam lixdan waxaad u qaybidaa afartan iyo lix u qaybi afartan iyo lix afartan iyo lix marka loo qaybiyo meel ka mida waa ru'yo siday ku tahayna waa sidaa nabiga salى الlahu عalيه wasalam saddex iyo labaatan sanaa waxyigu ku degaay saddex iyo labaatan sano afartan iyo lix u qaybi maxay noqona meeshiiba lix bilood ay noqeen saddex iyo labaatan sano waxaad u qaybidaa afartan iyo lix sanadkii waa labiyo toban bilood afartan iyo lix u qaybi waa afartan iyo lix biloodo min lix bilooda lix bilood oo ka mid ah nabiga waxyiga ku degaya ru'yuu ahaa ah, ru'yo saalixaahu arki jir inta kalena waxyigu wuxuu ahaa soo jeed marka ru'yadu waxayba ka mid tahaybaa nabinimadii nebi moxamed sala allahu alay wasalam sidaas daraaddeeda qofka muuminka ru'yadiisu been ma noqoto oo runlowga laakiin ogow saddex shay waa inaada isku qaldin qofka markuu hurdayo waxa uu arkaa saddex wey mid waxay tahay markuu soo jeedo wax uu ka fakerayey aa canjaladu ku soo celidaa markuu seexdo taas iyo laga yida qarow aa la yidhaha waana kuwa ugu badan qaarna shaydaana ku argagixina balaayaa dhici doonta colaadaa soo socota rati madow ha la qalo shaydaana argagixina taas shaydaan xaggiisay ka ahaataa waa soo marnay sida loo daweeyo dhinaca bidixdaaha saddex goor candhuuf loo tufa o ilaahayna waa laga magan galaa acuudu biاllaah min shari shayطaani wa min shari maa araa acuudu bilahi min shari shayطaani wa shari maa araa aa la yidhaahdaa labo dhinacaad u jirtay looma sexdo dhinaca kalea laysku roga inta la weesaysto laba ragca waa la tukadaa qofnana looma sheego haddaad sheegto waa dhece shimbir baalkeeda la hayey oo la sii daayay yad marka la sheego haddaadan sheegin dhicimi marka balaha ka shaqayn adugu ru'yadu waxay ka dhiganta yidhaahdeen waa shimbir baalka lagu dhegey goormay shimbirtaas waada markaad sii dayno shay shara markaad aragto qofna ha u sheegin haddaadan qofna u sheegin ma dhacay haddaad sheegto waa shimbir la sii daayo waa dhece marka lixdaas arrimoodaan looga hor tagaa midda saddexaad waa ru'yada saalixada oo adiga ama dhibaato lagaaga digayo ama wanaag lagugu bishaaraynayo ilahay xaggiisayna ka timid waa saddexdaas marka qofku wuxuu arkaa mid ilahay xaggiisa ka timid mid min ashaydaani ka timid iyo wixii awel qofku ka fekerayo canjaladu ku soo celiday marka ru'yo iyo waa waa inaad kala fahamtaa wallahu subxaana wa taعala aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina mحamed